wanaagsan dhegeystayaal dilkiinbah baa weli waa joogtaan si walbood inoo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal markale kale wanaagsan dhegeystayaal oo barqanimo isniina taarikhda waxay ku waaseesan tahay afarta bisha sebteembar sannadda qodobada war ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kulamo looga hadlayo dagaalka ka dhanka al-shabaab oo ka socda degmada maxaase gobolka hiiraan oo madaxweynuhu ku sugan yahay iyo wufuud ka tirsan xukuumadda waxaad kaloo maqli doontaan sanatarre ka tirsan golaha aqalka sare oo abaabul ciidanka wada wado qeybo ka mida ah gobolka shabeellaha dhexe kaasi oo ku wajahan dagaalka al-shabaab guddoomiyii hore ee golaha shacabka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo si adag uga hadlay xubnaha siyaasiyiinta uu sheegay inay siyaasadeynayaan dagaalka ka dhanka al-shabaab yukrain waxay sheegtay in drones labaatan ku dhow ay ku soo dhibeen gobolka odesa ee dalkaasi yukrain ay leeyihiin ruushka qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ah ayaad maqli doontaan ee mar kale ku soo dhawaada ogaan dhulkiisiyo xoolihiisa dalkayga astaamihiisa dushiisa wixii ku laalan intiisa wixii ku daahan wixii ku daboolan hoosta badisiyo daafihiisa dalkiisiyo xoolihiisa naga dhaxayso dhulucdeeda way garan way garan way garan dhulucdeeda way garan damba naga dhaxayso dabka oo gamaadhiyo adama cadaansan weeye adagaraarka maashine adna dogooba saarsaar aad ka dheefiye oo ka haw soo culo aanigiyo dadweynaha aadambaa naga dhaxayso duducdeeda way garan way garan way garan duducdeeda way garan dambaa naga dhaxayso duducdeeda way garan way garan way garan duducdeeda way garan la dhaxayso taasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal soomaaliyay nabad soomaaliyay nabad cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh qeybaha hore ee barnaamijka weel ayaan guda galan dhegeystayaal aynu ku bilownay degmada maxaase gobolka hiiraan oo uu shalay gaaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa lasoo warinayaa in marka ay ka socdaan kulamo guud iyo kuwa gaargaara ah oo madaxweynuhu uu la yeelanayo waxgaradka odayaasha dhaqanka bulshada qeybeeda kala duwan mas-uuliyiinta gobolka hiiraan kuwa galgaduud ee galmudug iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo saraakiil ciidan oo madaxweynuhu kala hadlayo in dib loo abaabulo dadka deegaanka iyo ciidamada qalabka sida oo markaa mar kale guluf iyo sidoo kale deegaanada weli ku jira gacanta shabaab laga saaro madaxweynuhu waxa uu in muddo ah oo muddo bil ah ku sugnaa degmada dhusmareeb oo magaalo madaxa u ah galmudug iyadoo oo muddadana madaxweynuhu halka uu ka waday kulamo guud iyo abaabulka dhan al-shabaab intii halka uu madaxweynuhu ku sugnaana ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanku waxay la wareegeen deegaano iyo degmooyin badan oo heer shabaabku ugu sugnaayeen intaa kadib madaxweynuhu waxauu u wareegay markan degmada maxaasi gobolka hiiraan halkaa uu mar kale qorsheynayo madaxweynuhu isagoo tuutaha u xirtay sidii dadka soomaaliyeed ay nabad ugu naaloon lahaayeen inuu mar kale qorsheeyo abaabulo dadka deegaanka ciidamada qalabka sida sidii mar kale gulufka uu noqdo mid ka awood badan kii hore deegaanada shabaabku ay ku sugan yihiin looga saaro wixii warar ay kusoo kordhaa kulamada ka socda degmada maxaas ee gobolka hiiraan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal dhinaca kalena gudoomiyihii hore ee golaha shacabka brofesor maxamed sheekh cosmaan jawaari oo ka hadlay dagaalka dhanka al-shabaab ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiintuba aanay u furnayn wadda aan ahayn inay garab istaagaan ciidamada qalabka sida iyo in markaa laga wada qeyb qaato dagaalka ku wajahan al-shabaab wuxuu sheegay in marnaba aan la siyaasadeyn karin dhiigga ciidamada qalabka sida ee furmaha dagaalka u jooga sidii dadka soomaaliyeed ay xasilooni ugu noolaan lahaayeen wuxuu tilmaamay inaan la joogin xilli la siyaasadeeyo dagaalka al-shabaab dadka soomaaliyeed amnigooda iyo noloshooduna ay ku jirto in shabaab laga adkaado waa kan brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari gudoomiyihii hore ee golaha shacabka bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala nabiy sal allahu aleyh wasalam wcala aali sayidina muxamedi wasaxbihi wasalam tasliiman wasalaat ullahi wasalaamuhu cala ambiya almursaliin wacibaadallahi saalihin ajmaciin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhammaan shacbiga soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaanba waad salaaman waxaan shaqaangaaray qadarin oo aan u dirayaan waxaaweyn ciidamada qalabka sida iyo dhammaan xoogga dalka soomaaliyeed oo furamaha ku jira dadaalka ay hayaan ayaa mahad aan ragan u celiyo iyo ammaan waxaa kaloon salaamaya isaga aan ammaan u jeedinay waa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed eh, mudane xasan sheekh oo sida dhiirada leh oo mashruucakan oo la dagaalanka argagixisada in cariga laga suuliyo ama laga tirtiro uu u bilaabay iyo sida uu hogaaminayo gacanna dowladdii uu ku wado gacanna dagaalka ku wado taas aad ugu ammaanaya waxaa waa dhiiro oo gaar ah oo aan eh, u aqoonsannahay inuu hogaamiye dhiiran yahay eh, aan u qirayna ah, xoogga dalka soomaaliyeed waa muhim shacbiga waxaan u baahannaha inuu si fiican u fahmo dowlad iyo jiritaankeenna waxay ku xiran tahay inaan haysano xoogga dalka liannu dowlad kasta waxay ku duushaa laba baad bay ku duushaa shimbiraha laba baad bay ku duulaan dayuurad laba baad bay ku duulaan dowladahan waxay ku duushaa waa laba baad labada baad waxay ku buusha waa maamul wanaagsan oo tifaftiran oo daafuran iyo ciidan oo difaaca labadaas waa labada baad ay ku duulaan marka ciidankan yaan magaciisii qadarintiisii hala ogaado waxuu mudan yahay iyo waxa uu noogu fadhiyo annaka jiritaankeenna ma jiri karayno mana jirayso dowladda soomaaliyeed haddii uusan dowladda xoogga dalka soomaaliyeed ahayn dad dhisan oo difaac diyaar oo qalabaysan oo ayagana daryeelan ayaa loo baahaya saas daraaddeed mahadgaaran u jeedinaya iyo ammaanba ciidamada qalabka sida xoogga dalka soomaaliyeed oo frontaha ku jira iyo dagaalanka ku jira dhammaan waxaan u sheegaynaa in maarata aan abaal idinku hayn howla aad haysaan difaaca dalkiinna iyo dadkiina iyo ummaddiina dhulkiinna ayaad ku jirtaan soomaaliya maanta waxay leedahay laba cadow cadow oo shisheeye oo noo tashtay na darsay si qoto dheer noo darsay na fahmay wuxuu diidan yahay wuxuu ogaaday in maaratawaxaan noqon karno meesha aan gaari karno ayuu ogaaday wuxuu noo diiday oo ka shaqaynaya waxaa inaan noqonno wax aan noqon karno ayuu noo diidan yahay cadowga kalena waxaa weyaan cadowgan gudaheenna ah aad baa anugu xumahay in laba dhinac is laba soomaaliyeed dee dadka dhimanaayana kow ay ku dhimanaan ee laba soomaali ay yihiin oo annaka ay naga dhimanayaan odaan gudaha oo argagixisadan oo maanta khawaarijtan loo yaqaano oo bannaankaas istaagay oo diin ayaan ka shaqaynaa leh aniga ma haysto uma qabo waxaan inay diin ay dagaal ku jiraan waxaa weeyaan argagixiso waayo waayo diinta haddii ay tahay in la hormariyo in la dhowraariyo in lagu dhaqmo dhaqankeeda la xoojiyo hadday tahay dastuurkeena ayaa wuxuu farayaa in dhammaan shuruucda soomaaliya lagu dhaqaayo iyo howlaa lagu dhaqaayo waxaan shareecada waafaqsaneen lama soo saari kara ku taalo qofkii dagaal raba meeshaas ku iman kara oo ilaalinayo oo marta shuruucda la ilaaliyo dagaal maskaxeed ayaa loo baahan yahay iyo dadaal maskaxeed la galo looma baahna maanta in shacbigaa qori loo qaato oo nabadda loo diido xasiloonada loo diido dhiiggiis la bannaysto wax bannaan ilama aha taasi waxaa ku dhaqma waa dadka calaamooyinka argagixisa lagu yaqaana waa saddex ay ku dhaqmaan tabtu horeys waxay samaynayaan dadka waxay geliyaan argagax iyo cabsi ay ku abuuraan tallaabada labaad ay qaadayaan waxaa markaas inay martaa indoctrination ay ku sameeyaan mabaadi'i waxqashinka ay ay wataan ay maskaxdooda ku geliyaan dadka kabacdan ay xukumaan argagaxisaa marka inta aan u jeedna hadda oo khawaarid ay ku dhaqmayaan waa saddexdaas ma aha tan martaa eh, tan haddii la rabo in diinta la adkeeyo oo la socodsiiyo waxaa dastuurkeena uu sheegayaa in oo u hogaansamayo kuliyaat alkhamsa ama ujeedooyinka waaweyn ee shareecada oo ah diinta nafta caqliga nasalka iyo maalka iyo milkiyadda shantaas ayaa la rabaa in la horumari lagu dhaqmo lana adkeeyo shantaasina ma dhaqa yani kuliyaat alkhamsa la yihahda waa dhammaan shareecada shanta tiir ay ku dhisan tahay shareecada islaamka ayaa taas la yihahda oo markhaati wax iga ah culammada ayaa fasiraadeen igaga fiican laakiin shantaasaa laga saddexdana shanta ayadana ana waxay u baahan yihin saddex aan laga maarmin in la dhowraaro la dhowraariyo lagu dhaqmo la hormariyo saddex arrimood kale u baahan tahay waxaa way tan u horraysa waxaa waye xorriyad qofku inuu xor yahay marka haddii ummadda xorrinimad laga qaado oo marta la cadaadinayo la argixinayo waxuma samayn karaan taas wax la xalaalaystana ma aha xorriyada loo baahanya tan labaad xigta waxaa waye waxaa loo bahaya cadaalad ta saddexaad waxa w wixii aad fulinayso si raxmad leh inaad ugu fuliso dadka maa inaad argagax iyo xoog iyo qori iyo sangilis ayaan ku fulnaa aad tiraa taasi waxaa weeyaan cabsi lagaa cabsana ay noqonaysaa laakiin qadarin lagu hayo ma jirto saas daraaddeed soomaaliya ogaada arrinta meesha socoto waa argagax saafi ah wax kaloo la jiro ma jiraan ummaddan dagaalamaysa oo marta shacbigan kacay oo gacan de garab istaagay maxaa la yidhaahdaa ciidankeena dagaalamaya waa ku ammaanan yihiin soomaaliya markaan tii hore aad taqineen ma aha way soo kacda waa buraragtay oo indheeda waa furtay lama khiyaamayn karo hor meesha u socotana waa taqaanaa meeshaay ku gaaraysana waa taqaanaa si ay ku gaareen waa taqaanaa kalitalis iyo qashinkan kale waa laga soo gudbay waa diidnay waa la diiday iyo waxaan kale oo isgardarada ah oo marta agga diinta laga soo kora caqiidadeen dad kasoo horjeeda ma ogolin kalitaaas soo jeeda ma ogolin gardarro ma ogolin goobta aan rabno iyo goorta aan rabno iyo goolka aan rabno inaan gaarno oo dalka aanan ku horumarinno waa gaaraynaa insha allah wax dhibaato ah jiraan marka waxaan ku dhiirogelinayaa dhammaan mas-uuliyadda maanta taa socoto waxaa weyaan mas-uuliyad guud waayo mid gaara ma aha waa mid guud mid shaksi ah ma aha waa mid oo soomaali maxamed oo dhan ay ku guulaysan karto ama ay ku guuldaraysan karto saa daraaddeed qof walba waa inuu qaybtiisa ka qaataan mas-uuliyaddaasi qaataan culammada waa inay meeshooda qaybtooda qaataan maxaa la dhahay dhallinyarada haweenka dhammaan siyaasiyiinta in maarata la iloobo wixii khilaafad dhexdooda ku jiray loo kaco labadan cadow aanu leenahay oo kan shisheeya iyo kan guudaha labadaba ma qarinayo ka shisheeyana waa jiraa yaan la isu waa jiraa dad aan rabin soomaaliya inay hor u kacdo oo saan ay ku jirto waa jiraan oo madow iyo caddaanba leh aan saa u ogaan saa daraaddeed hurdada laga kaco shacbiga yani lama khiyaamin karo maalin walba khiyaam khiyaam waa soo dhammaatay kuwa ku riyoonaya inay meesha eh, kursi isku dhejiyaan iyo waxyaala kale ku joogaana ayagan ha iska allaaban soomaaliya waa kasoo kacday waa kasoo gudubnay arrintaas sida uu madaxweynaha sheegayna waa ku ammaanan yahay hadduuba fahmay oo uuna ka shaqaynayo waa ku ammaanan waan ku garab istaagaynaa waan ugu helinaynaa insha allah ah, intaa ka sokow ma rabo inaan hadal ku dheeraado hala kaco hala tooso mas-uuliyaddiis qof walba ha qaato annagoo dhan oo diyaara u nahay in nafta la horay u baahantay maanta waxay joogtaan nafta la horo siyaasiyiintana waxaan ka sheega xildhibaanka bilow wasiir dheh wax alla wixii siyaasad kal ku jira ama wax ku raadinaya siyaasadda siyaasad tii lagu raadinayay tan ma aha tan waa tii martaa mas-uuliyadda la qaadanaya siyaasada meeshii lagu raadinaya waa meel kale laakiin maanta dagaalkaa lagu jiro wax oo bromotion lagu samaysanayo political promotion qof ku samaysanayo ma aha waa xil guud la yska rabo waajibaadka muwaadinka waxaa ka mid ah goorahan oo kale in maaragtaa uu dhiisha xirto maaragtaa tabartiis inta ah hii iyo hiil ayaa looga baahan yahay aad iyo aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu gudoomiyihii hore ee golaha shacabka brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari ayuu ahaa oo isagu markaa ka hadlayay arrimaha ku aadan dagaalka kalinka al-shabaab uu sheegay in loo baahan yahay dhammaan dadka soomaaliyeed inay u midoobaan la garab istaaga ciidamada qalabka sida sidoo kalena ka digay in markaa la siyaasadeeyo dhiigga ciidamada soomaaliyeed ee furmaha dagaalka u taagan sida ay dadka soomaaliyeed nabad ugu seexan lahaayeen weli ogaala degeysanaysaan knn waad nagala socotaan saaxiibayaal barnamij ola degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal markan haddii aynu eegnana qeybo kamid a furmaha dagaalka gobolka shabeelaha dhexe deegaanada hirshabeelle waxaa abaabul ciidan ka wada senataro ka tirsan golaha aqalka sare gaar ahaan senatar axmed maxamed cali afcade oo isagu muddo bilooyin ah ku sugan furmaha dagaalka iyo deegaano kamida gobolka shabeellaha dhexe wuxuu la hadlay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo loo diyaariyay inay qeyb ka noqdaan dagaalka dhanka al-shabaab wuxuu kula dardaarmay in markaa ay noqdaan ciidamo kasoo dhalaala doorkii loo igmaday iyo shaqada qaranka ayna markaa duurka ugu jiraan iyagoo hamsuuliyiintii dowladda inay iyagu garab istaagaan aad aada umahadsantihiin salaamu calaykum taliyaha xooga iyo dhammaan inta kale meesha joogta saraakiisha ururkan iyo ciidankaba waa idin salaamay annagu de halkaanan joognaa waa noo timaadeen waa idin soo dhowaynaynaa waxa aan u wada taaganahna waa difaaca dalka marka ku soo dhawaada iyo aaga iyo meelo kaloo la aadi doono insha allah haddii ilaa yidhaahdo waxaan aad ugu faraxsanahay maanta dhallinyaro soomaaliyeed oo yaryara oo sharaftan iyo hiibaddan leh in ay ka mid noqdaan ciidamada soomaaliya oo ay ku soo biiraan jiilkii dambaad tihiin annaga de markaan kabacda adinkaa idinku wareejaynaa xilka adinkuna kuwo kalead ku wareeji doontaa insha allaahu soo dhowaada waxaa waaye dhulka aad aragtay iyo dal kasta oo tagtay iyo meel kasta oo tagtay dadaa u dhinta u soo halgamay oo keena haddaan ka soo qaadno xornimada aad aragto soomaaliya haysato lixdankii dhallinyaro yaryaroo saddex toban qofo ah oo s y l dhaho ah inta u fikiray inay gumaysiga iska kiciyaan ay u fikireen dalkooda se inta gaaladii la dagaalameen oo sharciya u keeneen oo bannaanbax ku sameeyeen dowladnimada soomaaliya maanta jirta lagu helo adinkana da dalka difaaciisi aad u tihiin maadaama aad cusubtihiin ciidanka xooga dalkan aad ku soo biirteen soo dhowaada walaalahay waxaa laydinka rabaa dalka inaan difaacno annagoon u kala harin nolosha bili'aadankana waxay ku dhansantaa abni haddaan qofku bili'aadanka uusan abni haysanin wax laga dhiifay male xamaroo kaleeto hadda wax abniyaho hadda waa ka fiican yaha wax kaloo dhan la dhihi kara ma xamarka laftirkiisaa wax ka jira cadowgaanu meel kastau joogaa qof ou dhaafayana male hadduu meeshaan maanta joogo berri meesha kale hadduu tago sidou ka dhiga marka soo dhowaada aad iyo aadaan u faraxsanahay anigu imaanshihiinna aniga waxaan nahay aniga taliye ibraahim taliyaha xoogga dalka ismaaciil oo taliya ah dadkii madaxda ahayoo soo xukumi jiray oo soo tababaran ka mid ah anaga ka midnahay labadeenna labadeena madaxtooyadaan isku bedelnay oona isla joognay isla shaqayhaynay isku koorsana waalnahay isku maalnan kuliyadda ka soo baxnay soo dhowaada dalkiyaa idin sugaya difaaciisa welcom waxaa laydinkaaga fadhiyaa cadowga inaan iska kicino al nagama adko nagamana xoog badno intaan aniga aan wadanoo kalo wataa wuxuuna dheryaa kaliya waxaa waaye baabuur xunbaa qarax lagu soo xiray oo inta dadka ku dhex dhufto aad dadku argagaxa markaasaa dadka waxay u qabaan wax wey aniga haddaan kula taagan baydhabo anoo jooga shan qaraxa laygula dhufta aniga dad dawladda soo bilaaba meel uusan qarax ka dhicin madaxtooyada aad aragtaan xukumaya lix camal waa igula dhexdan argagaxaas iyo waxaas wax mushkilo ah maleh haddaad aragto qarax godle loo qadaa bis khalaas waa u dhammaata markaas in sha allah haddii ilaa idhaahdo marka waa idin soo dhowaynaynaa ciidamadii ilaahay idankiis waa joogaan ayagana dad kaloo macawiisleeyahoo dalkan u dhashay oo gobolladan iyo degmooyinkan u dhashana waa joogaan ayagaasaa idinla howlgelaya idinla shaqaynaya waa mahadsantihiin taliya ku soo dhowow waa koley sbeshalka waay nimankaan anigu ismaaciilan aad u aqaano maalo hore iyo markasta ii imaan jira markaan hadda xamar ka imaanayay marka inay sbeshal yihiin oo ii sheego koley uu dadka uganda lagu tababaray iyo dhallinyaradan marka kusoo dhawow taliya waana mahadsanta senator rafcadeey oo kamid ah senatarada golaha aqalka sare ayuu ahaa isagu abaabulka dhan al-shabaab ka wada deegaano kamid mid ah hirshabeelle iyo gobolka shabeellada dhexe dhinaca kalena xildhibaan yuusuf kabaale oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in go-aanka madaxweynuhu uu yahay mid markaa dhaqan geli doono ay ku aadan dagaalka dhanka al-shabaab sidoo kale guulo badan la gaaray muddada sanadka ee dagaalku socdo wax yarna haatan marka ay ka dhiman yihiin in dadka soomaaliyeed guud ahaan ay u midoobaan ayna garab istaagaan ciidamada qalabka sida waa kan xildhibaan yuusuf kabaale oo arrimo badan ka hadlay wadaarta aad a umahadsan tahay meeshaan waxaa waaye ciidamada xooga dalka soomaaliyeed aada iyo aad ay u mahadsan yihiin madaxweynaha qarankuna si aada iyo aada u mahadsan yahay waa kaas aagga meelba martagaayo wareegayay meeshaas xoog shabaab ku jebiyey ma ou jiro dowladda iyo dadkii la jiraba iyo deegaanadoodii laakiin waxa aada arkaysa hadda anba socdaaho waa istaraatiijiya dagaal mar dhowna waxaad arki doontaa isbeddel aad iyo aada loogu farxo oo qawaariijta looga soo cirib jaro deegaanada hereereega meelaha ay ku dalbeen degmadegmooyinka yar horta aad baad u tahay adigana dalkana waad joogtaa kamaana maqnid wararkana si aad iyo aad ahaad uga warhaydaa oo alaab lagu talagala wararka inaad hesho meel inta lagu dagaalamay qawaariijtu ay dadka kasoo jebisay oo laga soo baxay haddaad ii sheegi karta adaa lagaa rabaa meeshaas saan kuula hadlay anbaan kuu sheegay waxaa jire istaraatiijiya dagaal oo xoogaa dibugwar loo sameeyey haddana dibaa loogu naqashowhayaa waana lees dhuudhuujinaa eribdarka ugu dambeeyana insha allahu waqti aan dheeraynu dhihi doonaa wallaahi aad iyo aad isbedel aada u wanaagsan nolol xornimo ayaa ka dhacday deegaanadii laga xoreeyey amba degmooyinkii amba tuulooyinkii laga saaray khawaariijta dadkina xornimo ayay heleen nolol fiican ayay heleen dowladnimadu waxay tahay ayay arkeen khawaarijtuna dhaqankoodi iyo nuuceedi iyo waxay ahayd si aada aaday uga sheekeeyeen waana garabsan yihiin inay ka raysteen deegaanadii sidaas loo xoreeyo ay haddaba badan yihiin oo daarinimca ka mid ah oo alkawsar ka mid yahay oo nuur dowla ka mid yahay oo degmooyinkaas iyo meelahaas ka mid yihiin dadkii shicibka ahay ayaa aada u difaaca shawhayo jooga hadda ku sugan shabaabna ma u imaan kariyo mana soo mari kariyo waan arkayay social mediaha kuwa oo adiga wax mutashiilho ah noo dugla iyo ah shabaab yimid iyo inayna aqoonin iyo inay shabaabka u yihiin shisheeye kalgaala jira cadow kalkaal u yihiin ayaan kala saari waayey waa shabaab ma imaan kariyo mana usoo noqon kariyo dadkii shicibka ahay oo dowladooda garabsaa e ayaana u heegan u e eh, diyaaru e eh, burburiyey horan u saaray haddana waaga ku sugan deegaanadoodii una diyaarsan hadda u yimaad laakiin wax u imaan karo shabaab oo hadda khawaariijta oo hadda dagaal qaadi karta amba tuule amba degma ku tegi karta haanba jirin aada iyo aaday u liitaan waa gabawsi marka haraatidii ugu dambaysay joogaan haddana insha allah in lasoo ciribtiro waqti aan dheerayn ayaa dhici doonta walaa daacadaan runta ku sheego waxaa la yidhaahdaa nindaad qaaday xunba cuskay mahmaayadaas ayaa jirta waxaas waa iska xabaarig xumays deegaan amba dad qawaariijta dhaqankeeda iyo digtoornimadeeda iyo dhibaatadeeda iyo argagaxnimadeeda amba waxa ay ku dhaqmaayeen oon diinta ku salaysnayn aragtay ma soo dhawaysayso mana soo dhawaysa doonaan insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo wax yaroo adiga iska maryahawsan oo aan marka horena dalka iyo diintaba ku fiicnaya dadkooda oo marka hore guun u socodhay waaye waxa meesha ku hiray iyaguna waa dhammaystirmi doonaan qabiil amba ay waxay u sheegeen ku raacaaye amba ka dhegeysan doona ma jiro insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo aada iyo aadayna uga cirib jarmi doonaan deegaanadaas yaray kooban yihiin insha allah hadduu ilahay yidhaahdo wallaahi waa walax aan laba degmo dhammayn meelo yaray ku dhuumaystaano dhuumaalaystaan howlada oo yaray ku dhuudhuumaalaystaan marba meel tagaan ayna meel ku sugnayn cid amba qoys amba qabiil ay hadda toos u maamulaan ma ay jirta qawaariidtu oo dhinaca hirshabeelle amba galmudug labadaba marka wax yaroo dhuudhuumaalaysanayo waaga nafla carar ah eh, way jiraan iyagana waxaad arki doontaa waqtiyada dhow insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo howlgal la qaadi doonaa waan la soo jeri doonaa hadduu ilahay yidhaah horta aad aad aad umahadsan tahay qawaariijta cid amba ku mawqufa amba qawaariijta kamida maahane cid kaleo khilaaf ka qabtaaho ma jirto qawaariijta in lala diriro waa u midaysan yihiin qabiilada duubabka dhaqanka culum udiinka siyaasiyiinta dhallinyarada haweenka intuba waxay u midaysan yihiin qawaariijta in la ciribtiro lagana tirtiro deegaamada yaray ku dhuumaalaysanayaan ayay u midaysan yihiin sideeda dhan dagaalka khawaarijtana cid haba yaraatee amba siyaasadeynaysa amba taageersano ma ay jirto waa laga midaysanya horta khawaarijta in la cirib tiro laakiinna mabda-ooda qofka haysato iyaga lamida oo amba wax yaryar ahoo adiga in badan ah amba dad aan fahmi karin khawaarijtanaan rabin waa laga yaabaa inay soo baxaan laakiin khawaarijta siyaasad inaan dad siyaasad khawaarijta inay joogto amba aan la cirib tirin siyaasadna kuma jiraan dhaqanna kuma jiraan culamudiinna kuma jiraan dhallinyaraya haweenna kuma jiraan khawaarijta waa laga midhaysan yahay lasoo cirib jiro la cirib jiri insha allah haduu leeyahay ciddana gooniya kale yeelan kartaa huma ay jirto dowladduna markii ay iyadoo laba bil afar bil aan gaarin ayay ku dhawaaqeen in lala diriro dhibaatada dhan ee dalkan diintaanya iyo dadkaan haysana khawaarijtaasay ahayd markii dalka laga saaro amba laga xoreeyana waxaa la helaa midnimo madax banaani iyo xornimo lagu wada maalo marka ma ay jirto cid khawaarij soo dhaweyhayso amba siyaasiya amba dhaqan intaas ayaan kugu celcelinayaa dadkana soomaalida waxmatashi lagama waayo laakiin cidanay haysa ma jirta kawaarij inay ku noolaata dalka soomaaliya horta dagaalku wakti male dagaal markii la galo waktiga uu soo afjarmaa la arkaa straatiijiyada dagaalka ayuu u tega horta madaxweynuhu dhuusamareeb wax badan oo badan ayaguna ka qabtay ugana faa'iidaystay deegaanada maxaasna hadda sidoo kale u joogaa madaxweynuhu waa nin ay ka go-an tahay amba go-aansaday dalka in laga saaro nimankan diinta iyo kusoo duulay dadnimada iyo nolosha soomaaliyeed ayuu go-aansaday insha allahu qofkuna markii ay go-aan qaadato mas-uuliyadnay leedahay go-aankay qaadato waa ku guulaysataa boqolkiiba boqol insha allah waana ku guulaysanaa hadau ilah yidha maanta ciddii khawaariijta in lala diride amba ganacsato ha noqoto amba ha noqoto cid kale ciddii maanta in lala diriro khawaariijtoo lacirid jare kasoo horjeeda khawaariij kalebu aqoonsanaani cid allaale cid ay noqoto ee garab istaaggii laga raba laga waayo dad iyaga taageere amba iyaga la shaqeeyaanu aqoonsanahay horena waa kugu sheegay wax aan khawaarijta taageersaneen ambaan hayno maanta ma ay jiraano khawaarijtu inay dalkan dhibaato dhibka ay jirta kusii haysa dalka iyo dadka ay diintaba ogolo waxaan uga faa'iidaysanayaa baaqna ugu dirayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahay nimanka khawaarijta ahu waa malaay malaayguna biyuhu ku dhex noolaadaa qabiil walbe intooda waxgaradka ah oo dalka iyo diinta nimankan kusoo duulay ay dhibayaan cid walba meeshay joogto inay kula dirirto dadka shicibka ahu ku kaco sidii la yskaga ciribtiri lahay loo midooba ayaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed gobol iyo degmo iyo tuulaba waxaan ugu baaqayaa inay sidaasoo kale u hulgamaan khawaariijta sidii layskaga yskaga ciribtiri lahay u midoobaan soo sheegaan meeshay ku dhuumaalaysaan soo sheegaan godgay galaan soo sheegaan geedkay ku hergadaan soo sheegaan gurigay ark ku arkaan insha allah hadduu ilaahay idhaahdo intaas ayaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed oo wanaagga jecel xildhibaan yuusuf kabaale oo kamid a ah xildhibaanada golaha shacabka ayuu ahaa oo markaa ka hadlayay arrimaha ku aadan dagaalka dhanka al-shabaab dhinaca kalena duqeyn diyaaradaha droniska enturyalan ay ruushku ka fuliyeen qeybo kamid a ah magaalada dekedda leh ee dalka ukraine gaar ahaan dekada ku taala janoobi halka loo yaqaano waxaa ka dhalatay burbur xoog leh oo soo gaaray kaabayaasha dhaqaalaha sida gabanarka magaalada uu sheegay duqeymaha iyo weerarka ayaa yimid saacado oon ka hor kadib markii ay kulan wada yeesheen madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo labaduba ka wada hadlaya arrimaha ku aadan sidii loo fududeyn lahaa qorshaha fududeynta heshiiska ku aadan dhoofinta qamadiga laga soo saaro dalka ukrein ee la geeyo dalalka caalamka qaar kamida dalalka reer yurub iyo sidoo kale wadamada kale ee afrika oo qaarkood aada looga isticmaalo wax soo saarka qamadiga wadankaasi ukrein rajab dayib erdogan hogaamiyaha dalka turkiga waxa uu valadimir putin kala hadlayay in ciidamadoodu fududeeyaan islamarkaana aan la siyaasadeen dagaalkana lagu soo darin waxyaabaha muhiimka u ah nolosha qutul qutuldarooriga maadaama ay markaa khatar gelin karto nolosha kumanaan ruux oo ka ah dadka ku nool dunida ama malaayiinba ah, kuwaasi oo ku tiirsan waxsoo saarka qabadiga ee wadankaasi ukrain dhinaca kalena waxaa lasoo wariyey wasiirkii gaashaandhiga ee wadankaasi ukrain inuu markaa goordhoweyd gudbiyey warqad iscasilaada uuna u gudbiyey markaa baarlamaanka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ukrain olasi resnikof ayaa si rasmiya ah u gudbiyey warqada is uu u gudbiyey guddoonka baarlamaanka waddankaasi ukrain sida uu ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka sharaf ayay ahayd inaan u shaqeeyo qarankayga iyo dadka reer ukrain iyo ciidamada ukraine inaan hogaamiyo labayo labaatan bilood xilligan waxaa la joogaa xilligii isbeddelka la sameyn lahaa taariikh ayaynu u sameynay marka la eego shaqada qaranka ukrain ayuu hadalkiisa raaciyay master znikof wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga ee wadankaasi ukrain oo warqad iscansilaada gudbiyey dhinaca kale daqiiqado uun kadib madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa u magacaabay xilka shaqada master rustem omref kaasi oo isna la filayo in markaa uu bedeli doono master resnikof ninkan wuxuu ahaa ninka hogaaminaya ciidamada ka dagaalamayay qeybo badan oo kamida ah waddanka ukrein ee la dagaalamayay kuwa ruushka sarkaal sare ayuu ahaa isaga ayaana lagu wareejiyey oo lagu bedelay shaqadii wasaaradda gaashaandhigga wuxuu noqon doonaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee waddankaasi ukrein ninkan lagu magacaabo rustem omerof waxaa sidaa shaqada kaga tegay wasiirkii gaashaandhiga ee wadankaasi ukrein olexey resnikof oo isagu sida la aaminsan yahay ay keentay culeysyo fara badan iyo arrimo badan oo haysta iyo in markaa xaaladu kasii dartay marka la eego dagaalka ukrein iyo ruushka ayna ku qasabtay cadaadis xoog leh oo arintaa ka yimid iyo sidoo kale arrimaha ku aadan culeys furmaha dagaalka kasoo wajahay inay keentay inuu wadi waayay shaqadii sidaan uu shaqada kaga tegay markaana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada dhawaada saaxiibayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleentaa afar labaatanaad sac qormooyinkai sheekooyinka ayaa ku dhegaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ifraax axmed xuseen ifraax waxaynu ku bilaabeynaa hadalheynta muddooyinkii ugu dambeeyey baraha bulshada qabsaday haddii aynu ku bilaabno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaanu ognahay inuu gaaray magaalada maxaas ee gobolka hiiraan aad iyo aad sidoo kaleeto baraha bulshada waxaa qabsaday madaxweynaha oo waxa weyaan dharka ciidanka ku labisan oo dharka tuutaha xiran mhm. inta badan waxa weyaan dadka baraha bulshada isticmaala waxa ay markaasi dabcan dhahayeen madaxweynuhu waxa weeyaan howshiisii iminka ayuu bilowday iyo waliba shaqada uu wadaba een weliba dadku waxay leeyihiin cabdirashiidow madaxweynaha waxay loo baahan yahay in la garab istaago oo markii aad gasho baraha bulshada waxaad arkaysaa taageero aad iyo aad u xoogan inta badan oo waxay leeyihiin madaxweynaha dagaalka uu wado daacad ayay ka tahay waa in la garab istaago shacabkuna ay wada kacaan sidaan ognahay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay banaanbax lagu taageerayo howlgalka ka socdo sidoo kaleeto waxyaabaha ugu waaweynaa eh, madaxweynaha safarkiisii waxaa weyaan maxaasoo ku tegey waa in markaa eh, dagaalka ka dhanka al-shabaab lasii ballaariyaa muddo ayuu ku sugnaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug halkaasi howlgalo halkaasi uu ka dhigtay fariisiin laga wadi doono dagaalka ka socda gobolada dalka aad iyo aad marka markan dhanka waxaa loo soo waciyey hiiraan sidoo kale waxaa leeyahy madaxweynaha muddo ayuu ku sugnaan doonaa maxaas kadibna wuu ka tegi doonaa oo dhanka shabeellada dhexe ayuu aadi doonaa marka waxyaabaha ugu waaweynaa baraha bulshada qabsaday waa madaxweynaha soomaaliya isagoo shaaca ka qaaday in ujeedada ugu weyn uu yahay in al-shabaab gebi ahaanba laga sifeeyo sidoo kaleet waxyaabaha baraha bulshada qabsaday waxaa weeyaan duqa magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir isaguna waxa uu shaaca ka qaaday in dhamaan shaqaalaha gobolka banaadir lacagii ay qaadan jireen loogu deeqayo ciidanka qaranka si markaa eh, loo sii wado la dagaalanka qaranka al-shabaab ha ay garab ugu noqoto lacagahaasi laga qaaday shaqaalaha dowladda sidoo kaleeto waxyaabaha ugu waaweynah baraha bulshada qabsada waxaa ka mid ah ciyaartii xiisaha badneed ee xalay u dhexeysay kooxaha may united iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenaal waxaa weeyaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta may united qalbigooda aad iyo aad ugu jaban yahay waxaanu ognahay in xilli dambe waxaa weeyaan la garaacay kooxda kubadda cagta may united arsenaalna waxaa laleeyahay sanadkan hooshooda ma yara sanadkan waxaa leeyahay arsenal waa sanadkii malaha ay ku guuleysan lahaayeen horyaalka bermeliga baraha bulshada waxa qabsaday waxaa weeyaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee arsenal iyo mucaaradkaba waxay markaasi dabcan eh, lagu maadeysanayay kooxda kubadda cagta ma united ma united ciyaartu waxaa weyaan way dadaaleen laakiin fursadoodii ka faa'idaysan waayeen halka waxaa weyaan arsenal fursadoodii ay ka faa'idaysteen taa oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta arsenal sanadkan waxaa weeyaan garoonkooda emart stadium ay dab iyo ku shidayaan waayahay hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabaynana markaan dhankaiyo qormooyinka waata cabdirashiidoo qormada ugu horeysa dhankeyga waxaa ciwaan looga dhigay shan sheey oo xasiloonida maskaxdaada dilaya fikirka xaddhaafka ah inaad ka fikirto wixii kuu dan ah ma xumad laakiin inaad si joogtaa ah uga fikirto fikradaha xunxun ama walaaca leh waxay horseedi karaan walwal iyo qalqal maskaxdaada ah sidaa daraaddeed iska yaree fikirka badan labo xakamayn la-aanta marka aad dareento in aadan xakamayn karin xaalad ama nolosha guud ahaan waxay kuu horseedi kartaa walaac marka aad xaaladaad dareento ha isku murjin ee alla tala saaro saddex isbarbardhigga inaad noloshaada iyo tan dadka kale isbarbardhigto ama aad isku aragto in dadka kale kaa nolol fiican yihiin waxay kugu keenaysaa welwel iyo niyad jab midna maanka ku hay nolosha aad baraha bulshada ku aragto ma aha inta badan mid xaqiiqo ah jahwareerka iyo habacsanaanta ku noolaanshaha jawi isku dhaf ah ama aan habaysnayn waxa ay kuu horseedi kartaa taban xaddhaaf ah iyo walaac si aad taas uga badbaado qaabeen noloshaada qormadan ayaa waxaan ka soo xeeginay qof baraha bulshada ku soo gala dhigaalka dunida ugu dambeyntii haddii aan eegana boqortooyadii hore bershiya iyo romaanka waxay isdagaalayay muddo toddoba boqol iyadoo uu dhex maray in ka badan kun dagaal kadib waxaa yimid shaqsiga lagu naaneyso seefti ilaahay khaalid ibn weliid waxa uuna labadoodaba kusoo ciribtiray keliya muddo afar sana dagaalkaasi kun dagaalooda keliya wuxuu kusoo ciribtiray muddo afar sanaa uu joogay beershiyaanka ama boqortooyadii iiraaniyiinta waxa uu khaalid uu ku jibiyey shan dagaal sidoo kaleeto waxa uu ka taqalusay awoodii roomaanka oo kun sano oo ay halka ka telinayeen isagoona ugu adkaaday keliya sagaal dagaalood markii dambe waxa ay soo bahaystay labadii boqortooyo bershiya iyo weliba roomaanka si ay qaalid iyo ciidankiisii ugu adkaadaan waxa ay wateen in ka badan laba boqol oo kun oo askariya halka qaalid uu watay keliya shan kun qaalid ibnu waliid weligiisii dagaal uu galay loogama adkaan waana sababta rasuulka sal allahu caleyhi wasalam ugu naaneysay seeftii ilaahay qisadan waxaa kasoo xiganay baraha bulshada ku soo gala cabdulaahi maxamed cali guud ahaana waa naginta xubintii bandhigga warbaahinta bulshada waa cabdirashiid iyo ifraax oo idinleh sidaasiyo nabadgelyo dhegeystayaasha iyo warbaahinta bulshad maqleysiin oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal weli barnamijka adeegsanaysaan keenana waad nagala socotaan markaana madaxweynaha dalka koonfur africa sili ramafosa ayaa sheegay in guddi madax bannaan oo khubar ah oo baaraya alma ku aadan in milatariga wadanka koonfur africa ama dalka koonfur afrika ay hub ku taageereen ruushka danjiraha mareykanka u qaabilsan koonfur africa ruben bragety ayaa hore u sheegay in markab dagaal oo ruushku leeyahay oo hubsiday uu isticmaalay markaa badda meel u dhow magaalada cape town ee dalkaasi koonfur africa bishii december ee sanadii hore waxaana markabku ay sheegeen inuu siday hub casriya ah oo la siiyey xukuumadda ruushka waxaa la sheegay in baaritaan lagu bilaabay arinta oo ay khubaro wadeen iyo guddi ka tirsan qaramada midoobay iyo mareykankuba ay baarayeen arrimaha ku aadan cadeynta ah in markaa ay koonfur afrika ka qeyb qaadatay dagaalka ruushka iyo ukrain gaar ahaan ay kaga qeyb qaadatay in taageero milatari ay siisay xukuumadda wadankaasi rushia ramavosa ayaa wuxuu sheegay in wax caddeyna ah lagu waayey arrimaha ku aadan in ciidamadoodu ay ku lug leeyihiin markaasi arrimaha ku aada in taageero milatari ay siiyeen xukuumadda ruushka warbixinta lasoo saaray waxa uu sheegay in lagu wareystay ilaa konton ruux oo isugu jira saraakiil ciidan iyo xubno kamid ah ciidamada qalabka sida ee dalka koonfur afrika iyo cadeymo ilaa boqol dukumenti ah ama qoraallo boqol gaadhaya oo markaa la akhriyey la eegay la xaqiijiyay kuwa oo dhammaantood ku aadanaa baarista iyo xog raadinta ku aadan in markaa koonfur afrika ay taageero milatari siisay xukuumadda ruushiya waxaynu tixgelinaynaa arrimo badan oo jira waxba kama jiraan eedeyntan soo eedeeyey ee ku aadan inaynu taageero milatari siina ruushka caddeyn u haynaa taa xaqiiq ahaan ayuu ramaphosa ka sheegay telefishinka dowladda ma jiro qof caddeyn karaa arrintan lakusoo eedeeyey si ay markaa ugu helaan taageero eedeynta ay u geysteen iyo gafka ay kula kaceen qarankeena ayuu hadalkiisa raaciyay master ramaphosa siri ramaphosa hogaamiyaha koonfur africa oo sii hadlayana waxa uu yiri tani waa mid waxyeello u geysanaysaa qarankeenna dhaqaalaheenna iyo sidoo kale doorkaaynu ku leenahay nabadda dunida xaqiiqdii tani waa mid suurad xumeynaysa qarankeenna ayuu hadalkiisa raaciyey master ramafosa hogaamiyaha koonfur africa wuxuu shaaca ka qaaday inay dhowaan rajeynaan soo bandhigi doonaan xogta iyo warbixinta baarista ee ku aadan arrimaha la xiriira in la waayay cadeymo ku aadan in koonfur africa ay qeyb ka ahayd in markaa ay taageero military siisay ruushka dagaalka uu ukrein ka wado sidoo kale hogaamiyaha koonfur afrika ayaa waxa uu faray xubnaha waday baaritaanada ku aadan in ay markaa sidoo kale kusoo daraan gafka uu danjiraha mareykanka ee koonfur afrika kula kacay qarankooda uu sheegay eedeynta ku aadan in taageero milatari koonfur afrika ay siisay xukuumadda waddankaasi ruushiya wasaaradda arrimaha dibadda ee koonfur afrika ayaa sheegtay in qoraal ay ka heshay master bragety danjiraha mareykanka ee dalkaasi koonfur africa uu markaa raaligelin ka bixiyey hadaladii gafka ahaa ee uu kula kacay dalka koonfur africa iyo eedeyntii aan cadeynta wadan ee uu horey ugu eedeeyey markaasi inay markaa taageero militari siisay xukuumadda koonfur africa dalka ruushka dalkan koonfur africa oo ay markaa xisbiga a n c loo yaqaano hogaaminayaan ayaa waxa uu taariikh soo jireen oo la leeyahay midooda soviyeti iyadoo taasi ka dhigaysa inay saaxiibo dhow yihiin xukuumadaha moscow iyo sidoo kale cape town oo ku aadan in markaa koonfur afrika dhankeedu aysan fagaarayaasha qaramada midoobay ku dhaleeceinin duulaankii uu ruushku ku galay wadanka ukrein waxay mid ahayd dalalkii ka aamusay taasi oo shaki badan gelisay hogaamiyaasha dalalka caalamka gaar ahaan reer galbeedka oo shaki weyn ka muujiyey in koonfur afrika dhankeedu ay u muuqatay mid ku qanacsan duulaanka maadaama qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo dhammaanba hadaladii ay jeedisay aanay marnaba isi saamaxaynin eh, dhinaca kalena waxaa jirta eh, qorshe ku aadan in xukuumadda mareykanku ay ku fashilantay wax kaqabashada arrimaha ku aadan xasiloonida waddankaasi libiya waxaa jira doodo badan oo siyaasiya oo ku aadan ra-iisul wasaaraha dalka libiya cabdulxamiid dayba ah, in markaa aanu ka warqabin qorshaha ay xukuumaddu ku dooneyso waa mareykanka eh inay wax kaga badasho furfurtana siyaasadda libiya si xal loogu helo kala ariduwanaanta wadankaasi ka jirta ee la xiriirta xasilooni darada sidoo kale israel ayaa u muuqata inay saameyn dooneyso inay ku yeelato dalalka carabeed ee libiya ay kamid tahay maadaama qorshaheedu uu yahay inay xiriir la yeelato israel oo ay dooneyso inay libiya xubnaha saraakiisha iyo xukuumaddaba kala hadasho in xiriirkooda ay wanaajiyaan maadaama israel ay dooneyso inay markaa saameyn ku yeelato dalalka carabeed horey waxay xiriiro diblomaasiyadeed oo la sameysatay imaaraadka carabta baxreyn iyo dalal kale libiya ayay qorsheynaysaa in markan saameynteeda ay keento afrika ay kusoo darto saameynta ay ku leedahay waana mid marka u muuqata mid hirgelaysa maadaama xukuumadda washington ay iyadu gadaal ka taagantahay weliwlagaal aad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiib yaal qaybihii dambe ee barnamij walaad degeysanaysaan markan waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeya allay leedahay waar kalamaanay waxaa la yidhi miigaani biyo ma leh hadduu malab dhawaaqe magansadee waadkoodii mar haddii madaxweyne xasan shiikh oo tuuta wataa maxas ka degey dee magansade wadkoodii war miyo ambiyin lahay nooba galeen malab sideen wadyo war waxaa kaloo la yidhi ceesaantii mas iyo good madax shabeel shabeellefta war warkalamaanay warrama bulshada waxu sheega oo oh. dagaalkii wuu socdaaye waa inaynu ka qayb gallaa war bashiir uma baxda hadda mase waa bootays war shabaab yoona idiin adeegaas macalinkeenu diid wuxuuna yidhi maya ma ogoline maya oo marnabaye elimayno war shabaab aan runtuu sheegne wax ku qaada wacdara adduunke weydiiya culimada warkhiyaaray waxaa la yidhi qofku markuu waasho malaa'igtu waa ka tagaan waxna lagama qoroo dembi ma laha laakiin shabaab waa dadka waalane qurahe dembiilayaashana aho wax laga qorayo aryaadaa xabad hadaalinaa ajashii dhammaataa ifka joogi mayse anugu juungal qisa jimcii dhoweed ka dhacda mugaan arkay khawaariij in garab koora alla ka baxaa ii cadaatay sababtoo ah masaajidka mugga khudbadi jimcaad laga soo baxay ay nabadoon ummaddii masaajidka ku dukaday ka mid ahay aan igaar dhinacyada bustoolada ugala soo boodeen hal xaba mugay ku dhifteenna wixii masaajidka ka soo baxay ummaddi xaafadaha joogtay oo dhan qof walba dhagax dhagaxya birya wixii u dhowaayow qaatay dhagarqabayaashina kobtayda aawdayaa ku dhacday sidii loo raacday haayana iyo koo jamhuuriya sii dhaafa ayaa ugu war dambaysa nabadoonkana islamarkiiaa dadka isbitaal geeyeenoo waa la daaweeyo waa nabad qabiyaa hadda waataad arki jirtay qofta iyadoo naf baxaysa iyo koo iska kor taaganoo la wada fiirsaa hadda mahaas xaaja ka tagtay waa la dilay waa baxsadeen waa dileen waa baxsadeen waa dhammaata miya war waa la dilay yaa dilay lama yaqaan haddaad maqashaan meeshaas halaagaa yaal abnina kama jiro war maalindhood baabuur qadhaxsada markii nimanka wada gacanta lagu dhigay baabuurkiina keligiis meel cidlaa ku qarxay oo balaayadii la soo raray aan qof biniaadan wax ku gaadhin ayaan ogaaday garabkooda in laga baxay war kordhohaydi suuga bakaaro lama askariyaha weeraren madaasa shaabkii meeli ka ganacsadaayi fartiskili teegen wa shamsi andili kagaadi dee koona la dilay koona la gobaday waraa walba waxaa damiir xumo ahayd wiil bastoolad wataa inuu boqol qofood inta qof ku dhex dilo iyagoo daawanaya iska baxo ma uu hadda gacanta lagu soo dhigahayaa war hore injineerkii ganacsadaha midkii masaajid ku dhex dilay waa ogeedeen in la soo qabta dadweynahana ka daba yaacay gacanta ciidankoona ku jira dad badan inuu hore u dilana waa la ogaaday xataa sawiradiisii dadweynaha soo bandhigay war ra ayaan dhoweyd markuu dhahayey waan soo noolaanaynaa dad baa la yaabaya laakiin waa sidanoo kale sababtoo ah ummaddu haddii uu damiirku ka dhinto wax dhintay la mid tahay haddii damiirku soo noolaadana waan soo noolaanaynaa marka aan sida bini'aadmiga u noolaanno miyaysan sax ahayn waa ra'iisul wasaaruhu wuxuu kaleu yidhi waa inaan sida bini'aadanka u fikirno sidii loogesadahaylilanoolana eray war shacabka soomaaliyed waa waxaan leeyahay wanaagga dhidbaha xumaha dhaafaha wixii dhib wadana kadhiidhiyaha wadaniga dhabtaa allow dhowr bulshadu waa baaraarugto istoolad lay sidii baxsame bulshadu waa baaraarugto istoolaadlaydi baxsamewalkalamaanay muran iyo heesaad ku jirtaane madaxweyne xasan shiikh maxaasuu ka tegey galmudugna waxay hub soo bandhigeen markii madaxweynuhu tegey igu sawiru dhaafi waayaa layidhi sababtoo ah waxay beeluu soo bandhigeen oo aan kaamirooyin ka daawanayn hadday furunta la aadi lahaayeen madaxweyne xasan shiikh maanta shabaab dagaalkiisa marba meel uma fadhiisteen ee khawaariij maaragta iyo ma aragaa dhici waa lagu kala bixi lahaa wejigii labaadna madaxna waa la aadi lahaa madaxweynuhuna baydhabo kama sokeeyeen warbowe shabaab dhibaatada haysataa ma yaree saw ciidanka gooja caddi qabtayba uma soo socdaan waan walla weynay madaxweyne xasan shiikh mar hadduu qaato maxaas ka soo degey miigaani biya male hadduu malab dhawaaqe magansade wadkoodii aryaadhaha mug haddii madaxweyne xasan shiikh degay maxaas lama maadaba waa iisoo baxday hirshabeelle horta waa midoobe oo cali jayta waa laga fujihaa hiiraan laantiisi cawslayduna dagaalka waa gelaysaa mug haddii cali hor madaxweyne xasanna inuu cali dallaxsii haayo waa iska muuqataa xildhibaan jacfar oo ayaamahan wax tabahaayana maxaa sow jooga oo xaaladiisa asagana in la toosi doonaa muuqata hadda ceelbuur iyo galhareeri iyo meeludhow midna leysku hay maayee midaani dhega male haddou malag dhawaaqe magansade wedkoori war kalemaana war mahaysaana xildhibaan maxamed abiib oo golaha wakiilada somalilan ka tirsan madaxweyne muuse biixi buu inta ku dhegay maqaarka ka fiiqay waar muxuu iskaga celi waaye oba muxuu ohan waay war hanugu buuqnaa reerkeenii qabo warwarkaa naga dhex gelinina xildhibaanku wuxuu yidhi shuruucdii dalka u yaalay oo dhan buu inta diiday ayuu go'aan beel ka soo baxay u hoggaansamay dadkuna waa wada beelbeel hadda markaan beeshaydaa go'aan soo saaraysuu yidhi qabiyaaladu waa qarannimadeennae koru qaadaay miyuu yidhi warwarkaa naga dhex gelinna wuxuu yidhi madaxweyne riyaale markuu joogay waxaa loo qaadi jiray dalaal noo dhuuntay soo dhaa kadhaadhac dilaalnoo dhuuntayow dishaadu ma buuxsantee kadhaadhacwaaryahan ugu buqino oradoo reerihiinni qabo aryadhaha muuse intaas mugalayraxow isaguna u dhihi waayo maaqmaaq haddaa tiri anna moogiyaan idhi maaqmaaq haddaa tiri anna moogiyaan idhi warxildhibaaga maxaad ula yaabaysaa sawkii abwaangarriyaa loo naxariistay yidhi maaha dadka sooliya awdala aadanow hagrateen dhalaar baa iman doonta lagu raaja ilayso aragooda la waayo dhulkan kala fogaadiyo labadiinnan kala dheeriya isku soo dhoweeya war kalmaanay war mahaysiina waa iska fafadhidiine daljirka dahsoon bannaanbax weynoo loo kala harrinaa ka socda haya badbaado garantiyaha nagatay war ma hudheelladay galeen war ma janraalin dhacaddaa jooga umba u haramcadkii aaway waray dhaay waa falantiine bannaanbaxaanu kaad ogeydeen maahane maamulka gobolka banaadir aa soo abaabulay waxaana lagu taageerayaa dagaalka khawaarijta dalka looga xoraynayo macal ra'iisul wasaarahana ka qaybgelayaa la yidhi hadda maxaa idin dhigay soo dareera war maxaanu soo dareernaa gooja dhacdaba la qabsay war isku goojigo miyihini daljirka saawarya warmadayo laascaanood kaama hor joognay haddaba soodig mawa haddayso inaan u ogolaanna ma aha waaqlow boorsadan lahan leybaadan iyaganiyaasay docka yeedhiyo dalaal mooye intii damqashiyo damiir ba lahayd isku duubnidaa dalloo arag hayayaabaa sidaa weeye sidaa weeye sidaa weeye hayayaabaa sidaa weeye xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxaay guni gabagabo u ahayd barnaamijkii ogaal oad kala socoteen keenan guud ahaana waa inaga intaa saaxiibayaal barnaamijkii ogaal anigoo cabdiciis beerad aad socodsiinaya cabdiraxmaan kay saafir intaan barnaamijkan la lamida ku kulmi doono nabadgelyo jirtaa inagoo dalxiiso daalo aynu joogne daalo aynu joogne u anigana daraada indhigay daale u anigana daraada naftaad ku diyaare dadka taanka dooday cawaancawaancaawaan dibigelaya ku doonayaayo anigana daraada indhigiidali ugu diyaare dadka daanka doortaay cawaan cawaan cawaan dalabdeyna cawaan cawaan cawaan dalabdeyna double दिवो